بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهma انfعna ma علمتna وعلمna ma ينfعna وزidna علما darsigeenii shalayto meel baa ishkaal naga galay ogow aan ka yar shakinay marka alakh maxamed axmedna isagana uu soo maraajicdii waxbuu soo fiiriyey marka bal aan sidan ku fiirino qaala camrun qaala maa yansibuka xadiidka wuxuu ahaa boqol kun iyo boqol iyo soddon iyo shan baan ii qoraya kun boqol iyo soddon iyo shan intaa hore iska ficneeda inta dambe qaala camar binu suleyc haddaan siino qaaladaas waana sida ay kutubta qaarkood qorayaan iyo xudayfa haddii la siiyo labada labadaba waa la marin karaa qaala wuxuu yihi camar binu suleec markuu dhegaystay hadalkii xudayfa waana kiigii hortaagnaaye su-aalaha intuu marka hore isaga weydiiyey ee yidhi maxay tahay axaadiid lamasmaca ana maqalo lagaa sheegayo waa kii ka sheekeeyey xadiis dheer oo ku saabsan reer shaam in lala wareegi doono niman la yidhaahda qays oo mudar ah ay qabsan doonaan oo ayna ka tegaynin fayaqayskaasi cabdan lilaahi muuminan ilaa akaafathu aw qatalathu marka dacfigoodana heer wuxuu gaarhsiiya ayna wax yar qaba iska tari karin biyo yaroo meel ka socda hataa ayna hor istaagi karin qaala marka wuxuu yihi camarkii warkii dhegeysanayay maa yansibuka riwaayada kale haddii la qaato maa nasruka maxaa gargaarkaada uu yahay calaa qoomika aad u gargaari yarxamuka allah allah kuu naxariiste aqoomkaada maxaad ugu gargaari qaala xudayfa marka haddaad tira qaaladaas daaka ilaya aniga ii taallaa uma qacda waa fadhiistay waxaa kaloo iyaduna jirta qaala daaka ilaya uma qacda oo ay qorayaan bacd ariwaayaat ama nusakh inuu yahay camar ibnu suleec leannahu wixii taagnaa wuxuu ahaa camar ibnu suleec qaala wuxuu daaka ilaya aniga ii taallaa uma qacda waa fadhiistay camar ibnu suleec marka haddaad tiraahdo qaala xudayfa wuxuu yidhi maa nasruka calىa qowmika yarxamuka allah maxaad ugu tiraysaa qaala wuxuu yihi camar daaka ilaya uma qacda waa fadhiistay marka labada noocba labada noocba laba dariiq oo ay ishaarayaan qaarkood marka mid allah midkii aad iska tiraahdaba xoogow insha allahu tacaala waxay iska noqon kartaa wax lasii lagu mari karo oo lagu meel gaari un بsم الlh الرحمن الرحيم qال المصنف رحimه الله تعالى bاb mن أdlى رiجlayhi إلى البئر إذا جلس وkشhف عن الساaqayni baabun wuxuu ku saabsan yahay man qofka adlaa foorariya raariciya lalmiya rijlayhi labadiisa lugood lalmiya ila lbi'ri ceelka xaggiisa idaa jalasa hadduu fadhiisto ceelka korkiisa wakashafa uu faydo deena cani saaqayni labadiisa lugood dhudhumahoodana uu faydo saaqaynka marka waa xaalad xaaladaha loo fadhiista suuragalah oo hadduu qof aad aragto saa u fadhiya muruwadiisa iyo khiyaarnimadiisa aan dhaawacaynin nin weyn oo ceel karkaarkiisa ceelku waa inuu dee aamin yahay oo wax unan ahayn ceel god ah ceelasha waxadaan ka hadlayna waa ceelasha biyaha laga soo darsado oo meelaha qaar hadda ceel waxay iska dhahaan xataa warta iyo meelaha maaragtay wakaabta iyo balliyaha iyo ceel bay iska dhahaan hadda bi'ri markii la dhaho wuxuu ku dhacaa ceelka isha leh ee wadaanta lagu rido ee laga soo darsado ee biyihiisu ay fog yihiin kaasaa ceel loola jeedaa <clears throat> ceelka noocaasoo oo marka afkiisa waa yar yahay waana dheer yahay biyuhuna hoosta hoosay ka muuqdaan wadaan baan lagu soo dhaansadaa il biyo ahoo durduraysa oo hoos ka socotaoo maaxanaysa yaana biyaha siisa ceelka biyaha siisa marka halkaasoo kale marka haddii gebigiisa lagu fadhiisto khatar buu keeni karaa laakiin mar waxaa jirta la yidhaahdo eh, albiru almadwi albiru almadwi ceelka la karkaaray oo gaararkiisaa waxsaa loogu wareejinaya reerbaadaha way yaqaanaan geedaasaa loogu wareejiyaa geedka marka wadaanta lagu soo qabtaa lagu soo jiidaa waana lagu istaagaa lugta la saaraa waana lagu fadhiistaa kaasoo kale wax dhibaato ah marka ma keeni karo marka hadduu qof intuu halkaa iska salka saaro lugihiisana uu ceelka saa ugu lalmiyo lugihiisana maradii uu saa uga yar faydo xaaladaasi wax hadda la yaab leh oo foolxumaa ah, oo qofka ay u keenaysa ma aha ma aha yani mar walba qofka inuu ahaado un hal nooc ah oo uu dharkiisii iyo wixiisii u ahaado oo waxba uuna dhar yaraysanin oo xooga uuna muujinin mararka qaarkood nooc saraaxa iyo nasasho ah uuna muujinin uuna mararka qaarkood muujinin nooc ciyaar ciyaara oo dadka isaga da-diisa ayna mararka qaarkood siyaalo gaar ula fafadhiisanin arrimaha noocaas oo kale ah yani ma layaha maaha haduu saa u yeelo inuu yani la diidayo maaha mar walbaba mar walbaba lama diidayo yani mar walbaba lama noqonayo qofku inuu qaab jidiye ah jidiyada waxaa weeyaan macnaha si oo aan eh, xaaladiisu mar walba ay tahay sida ogu kaamilsan ogu kaamilsan inuu mar walba ku socdo oo aan la soconin xogow ama ciyaara ama muxuu ahaa iska dharyaraysi ah mararka qaar cawradiisa waa asturan tahay dabcan laakiin inuu marka arrimahaas iska banaan tahay waa iska banaan tahay ah, maxaa la dhahaa sheekh xasan serious maxaa la dhaha serious qofka mar walba serious inuu ahaado qofka mar walba serious inuu ahaado miya eh. a ah, jidiya sooma a ah, ya jidiya waaye a oka yacni inuu marka qaarkood uu ka baxo seriousnimada yah <laughs> bararka qaarkood ka baxo mar waa ciyaar baaba la iska geli mar waa la yar or ordi karaa mar geed baa la fuuli mar waa la sheekaysanoo kaftan iyo sheekaa yaa iska yargeli naftu waxay u baahan tahay mararka qaar in xaalado lagu yar lagu daro mar walbana muxaramaadkii iyo wixii ilaahay xarimayna waa la iska ilaalinaya ogow wixii mubaaxa ilahay ku banaayey ee ku waasiciyey inaad mararka qaar ka faa'idaysato yah beertaa iska aaday wax kale uma aadin inaad iskaga soo dalxiisto indhahaada kusoo yar doogaa soo fiirsato oo hawadaa fiican soo soo soo neefsato oo ma garate xoogoo lasoo yar orordo oo neef lagu soo yar dhaqasho oo ya arrimahaasoo kale wax maanicoo diidaya ma jirto wax maanicoo diidi ma jirto ah, mararka qaarkoodna wuu dhici jirta nabiga alay salaam waxaad arkaysa isagoo xaaskiisa la oratamaya inuu nabiga la oratamo xaaskiisa wax hadda kaa gaarahoo ama muxuuha ku xumbaarayo kale ma jirin lakin muxuu la jeedaa waa xaalad nafta iskaga bahanta mucaasharada wanaagsaneed wacaashiruuhuna bilmacruuf intaa gabadha ay qoslaysay ee laga farxinaya wax weyn yaa wax weyn ahoo dareenka ku reebaya xasuus ku reebi oo arrimaha noocaas oo kalaa waay maxaan soo marray saxiix muslimkaan soo maraynay ciidda soomana soo marin ya masjidka nabiga oo lagu ciyaarayo eh, rag ku ciyaarayaan oo la tuurayo warankii oo gaashaankii loo dhigaayo oo la boodboodaayo oo waana arrimaha hadda dadka dad waaweyn oo caruur ciyaarto oo waan aragnay lakin dad waaweyn oo ciyaaraya haddaan aragna maxaan samayn lahayn misaa kudhex ciyaaraya <clears throat> waa lagu duuli lahaa <clears throat> saasaama waa lagu duuli lahaa xaaladda markaa taagan ee mxuu ahaa ciidda ah ciidda ah waxay keenaysaa sidaasoo kale keeni mathalan kitaabkii baa noo dhammaaday waan faraxsannahay soo maarti maalinta faraxa aan faraxsannahay waxuu yar faraxaan muujinay wax xaaraanana kumaana dhicin ish maanic wax maanic oo hor istaagaya ma jirto noocaas weya marka waxyaalaha noocaan oo mararka qaar nabiga sala allahu alay wasalam xaalada noocaas oo kale ah xaalada noocaas oo kale ah isagoo waxaad arkaysaa la oratamaya nin acraabi ah nin caraabi oo reerbaadiye ah isagoo la oratamaya oo ratigiisii iyo hashiisii iyo ratigii caraabigii ayaa oratamaya maca dalika waxaa ciyaarba ahaatee haddana maqsad fiican ayaa ku hoos jira ama jirkoo la dhisaayo ama tababar loo tababarayo loo tababaranayo jihaadka ama muujin la muujinayo mxuu ahaa shahaamo iyo rujuulo iyo dadannimo iyo la muujinayo xataa way soo arortay bacd riwaaya wain kaana fiiha dacf inuu nabiga la legdamay la legdamay rukaana miyuu ahaa ya la legdamay nabiga aleyh isalaatu wasalaam oo uu legday ayadana waa dhacday in la orodtabay nin caraabiya geeri labadiisa naaf geeris iyo ninkaas oo nabiga orodka laga badiyey sala allah aleyh wasalam kul hada waxa weeyaan umuuruhu waa xaalatan wa xaala xaaladba waa si in wixii marka uu iska noqdo un ciyaar noqdo oo waktigii jidiyada iyo waktigii muhimkahaa iyo waktigii shaqada dhab loo qaban lahaa ciyaar loo bedela lama ogolo in mar walbaba un xarada lagu jiro oo yani qofka hadduu yar eh, kaftamo ama yar qoslo ama yar maaratay eh, mararka qaarkood tawasoc la sameeyo ayadana lala yaabo ladho ninki weynaayo hebel ahaa odayga ahaa maanta uu ciyaaraya fiiriya lala yaabo ayadana sax maaha marka ciyaartu caruurta keliya ma leh caruurta keliya ma laha laakiin wax walba waxay leeyihin xuduud la ilaaliyo iyo wakti la dhowro iyo wixii muhimkaa ah inaan mar walbaba aan waxaan muhim ahayn aan laga hormarinin arrimahaasaa jirta nabiga alay slam marka wuxuu iska dhexgalay beer ceel buu yuu lugaha ku lelmiyey saxaabadii sidaasi la yeeleen isagana siduu nabiga yeelay bay la yeeleen marka fawaa'id fara badan baa ku jirta oo dhinacyo badan oo kala duwan qaarkoodna waad arki doontaa saciid bin musayib macno kale oo kala soo baxayba xadathana saciid bin abi maryam qaala xadathana muxamed bin jacfar can shariik bn cabdillaah can saciid ibn musayibi can abi muusa alashcari radia allahu canhu qaal kharaja nabiyu sala allahu aleyh wasalam nabigaa baxay yooman maalin ilaa xaa'idin buu u baxay xaa'idku waa beerta oodan beerta oodan ee derbi iyo ood waxle xaa'id la dhahaa marka kale bustaan baa la iska dhahaa min xawaa'id almadiina magaalada madiina beeraheedii kamiduu nabiga u baxay lixaajatihi xaajadiisa oo ugu baxay nabiga calayhi salaam lama sheegin xaajadaas dan uu leeyahay xaajo uu leeyahay buu rasuulku u baxay wakharajtu buu leeyahy abuu muusa anigana waan baxay fii aatharihi raadkii nabigaan ka daba qaaday oo meeshuu nabiga aaday baan ka galay gurigiisu kasoo weysaystay abuu muusa alashcari ballanbu maanta wuxuu ku qaaday asagaa isku shardiyey wuxuu yidhi maanta waxaa noqon bawaaba rasuulillaah meel allaal meeshuu nabiga joogo ayaa la tegi oon joogi dadkaan u kala nadaamini sala allahu aleyh waali wasalam maanta nabigaan ku qoray saasuu guriga kaga soo qastay falamaa dakhala alxaa'ida markuu nabigu galay beertii jalastu waxaan fadhiistay calaa baabihi albaabkiisii waa dhul weyn haddee oodan oo wax wax ka baxeen iyo wax waxba ka bixin iyo geedi iyo wax walba way leedahay marka laakiin meel laga galay leedahay oo irid ah halkii baa iska fadhiistay buu yidhi nabiga marka hore muuna dhihin musaw bawaab baad ii tahay waardi baad ii tahay iridka maanta adaan kugu ogahay muuna dhihin laakiin markuu asaga iska xilqaamay oo halkaa isa saaray oo halkaa u fadhiistay nabigana waa u qiray wuxuu yidhi joog meeshaasoo qofkii soo galaya iisoo sheeg riwaaya kala cadaynaysa marka labada riwaaya waxaa lagu jamcinayaa marka hore asagaa isxilqaamay markii dambena nabiga caleyh salaatu wasalaam baa yidhi sidaa aad samaysay ku soco oo bawaab noqo leanna riwaayad arkaysaa leh nabiga alay slam uu leeyahay arrintaa qaba uu leeyahay iyo riwaayo uu asaga iska xil saaray oo guriga buu kasoo qastay oo niyaddiisa uu ku imaaday inuu maanta bawaabi rasuulillah uu noqdo labadaas waxaa lagu jamcinayaa marka horena sibay ahayd markii dambena nabiga u iqraaray oo u sugay sala allahu aleyh waali wasalam qultu waxaan la akunana alyowma maanta waxaa noqonayaa bawaaba nabiy nabiga calayh salaam albaab joogiisi baa noqon walam yamurnii imuunan amrin rasuulka caleyh salaatu wasalaam sidaas riwaaya tiri fadahaba anabiyu nabiga calayh salaam baa tegey faqadaa xaajatahu xaajadiisi buu nabiga calayhi salaatu wasalaam soo gutay wa jalasa wuxuu fadhiistay calaa lbi'ri ceelkii beerta ku yaalay ceelkaasi qufkiisii karkaarkiisii buu nabiga ku fadhiistay qufka waxaa weeyaan maa yuxaatu cala albi'ri waxa ceelka lagu wareejiyo ee ladhaho madwiga ama mxuu ahaa karkaarkaas ayuu nabiga ku fadhiistay calayhi salaam wa kashafa can saaqayhi labadiisa lugood iyo dhudhumihiisa nabigu waa fayday calayhi salaatu wasalaam markaa feydidda uu feyday biyihii waa ka fog yihiin inuu marka uu rabo inuu iska yar nasto sala allahu aleyh waaalih wasalam ama uu rabo inay wax carro iyo waxba saasoo kale ayna gaarin waa dhici kartaa wadallaahumaa wuxuu ku foorariyey labadii lugood filbi'ri ceelkiibuu ku raariciyey salkiisiina banaanka ayuu ku hayaa sala allahu aleh waali wasalam fa jaa'a waxaa yimid nabigoo sidaa ah abuubakrin baa yimid radia allahu canhu liyastaadina calayhi inuu idan weydiisto liyadkhula su usoo galo iridkiibu soo istaagay idan buu weydiistay inuu nabigu usoo galuu rabaa oo saxaabad markay nabiga wax yar waayaanba way raadin jireen halkiiba isagana raadkii nabiga soo qaaday oo u imaaday <clears throat> nabigana halkaasuu iska fadhiyaa oo mararka qaarkood inaad intaad meel fadhiisato xoogow aad naftaada u hesho fursad u hesho aad ku fikirto oo hadalka iyo shanqadha iyo buuqa waxo dhan baad ka fogaato iyadoo laftirkeedu fawaaid bay leedahay wax badan ood ad fursad u helin inaad ka fikirto wax badan oo maskaxdaada ayna ku degin wax badan oo maskaxdaada dejinteeda wax badan baad ka helaysaa fawaaida xataa culamada qaarkood waxay ka qoreen kitaab ay ku magacaabeen sayd ulkhaadir inuu qofka marka uu keligii yahay wax badan baa kugu soo dhicaysa markaa dadka ku jirta kaa kaa maqan ood halmaami ayaa kugu soo dhici waxaa isagaa haddaad markaaba intaad buuq qaarato aad qorto marka dambe buug buu noqon kitaab buu noqonaya oo fawaa'ido fara badan oo xasuus ah oo xifdi ah oo wax kugu soo dhacaya waxaasoo idin oo waxaad rabto inaad samayso oo tartiibinteedii iyo jadwalkeedii iyo nidaamkeedii ah wax badan baa laga faa'iidaystaa waxyaalaha kugu soo dhacaya markaad keligaa tahay wax badan oo faa'idaha kugu soo dhici nabigu waa fadhiistay calayh salaam abubakar baa yimid faqultu waxaan idhi buu leeyahay abu muusa kamaa anta saa tahay ahow soo gelin joog xataa astaadina laka ilaa an nabiga ku weydiiyo sala allahu aleyh wasalam fawaqafa abu muusa baa istaagay wajitu nabiya fawaqafa abu bakr halkii buu istaagay amar buu qaatay wajitu nabiya ana nabigaan u imaaday calayhi salaam faqultu waxaan ku yidhi yaa rasuul allah abu bakrin yastaadinu calayk abu baa idanku weydiisanayo le waa soo geli rabaa fa qaala nabigaa wuxuu yidhi idan lahu idan wabashirhu biljana jannana ugu bishaaree soo waxyii baa kusoo degay nabiga alayh salam waa loo sheegay janna ugu bishaaree abubakr soona geli ayuu yii nabiga sala allah alay wasalam fadakla abubakar waa soo galay fajaa wuxuu yimid inta loo bishaareeyey o jana loogu bishaareeyey markii koobaadna maayo markii labaadba radia allahu canhu wa ardaa fajaa can yamiini nabiy nabiga midigtiisa ayuu yimid fakashafa can saaqayhi asaguna labadiisa lugood buu ka fayday maryihii wadallaahumaa wuxuu ku raariciyey filbiri lbiri ceelki intuu ceelki lugaha ku raariciyey oo maradii saa usoo yarxaytay ayuu saa u fadhiistay isaguna waa lugihii iyo mxuha waxa lugyaha ka hooseeya ayuu marada ka qaadaya fajaaa sidii nabiga uu fadhiyay buu ufadhiistay garabkiisuuna fadhiistay waa la simay fa cumaru cumar baa haddana yimid faqultu waxaan idhi kamaa anta saa tahay joog xataa astaadinu laka aan idan nabiga istaadina laka idan baa nabiga ilaan kaaga soo weydiiya dhaqaaqin faqaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam ba wuxuu yidhi iidan lahu cumar uu idanoo soo galdhe wabashirhu biljana isagana janna ugu bishaaree wahadihi mucjiza wahadihi waxay tusaysaa waxyi xag alla oga yimid nabiga caleyhi salaatu wasalaam hebel waa ahlujana iyo januu geli waxaa lagu ogaan karaa waxyi baa lagu ogaan karaa khabar xag alla ka yimid uma lagu ogaan karaa marka nabiga alayh salaam wuxuu yidhi janno ugu bishaare cumar fa jaa cumaru cumar baa yimid isaguna bishaaradii hel can yasaari nabiyi nabiga bidixdiisuu yimid calayh salaam fa kashafa isaguna wuxuu fayday can saaqayhi labadiisa lugood dhudhumihiisuu ka fayday maradii wadallaahumaa waana raariciyey lugihiisii fi lbiri ceelkii famtala'a alqufu karkaarkii waa buuxsamay ceelka dhankii uu nabiga iyo abubakar iyo cumar ka fadhiyeen dhanka uu ka buuxsamay falam yakun fiihi majlis meel la fadhiista kama banaana uma jaa cuhmaanu cuhmaan baa yimid faqultu waxaan idhi kamaa anta saad tahay ahaawo taagnow xataa astaadina laka ilaan idan nabiga kuu weydiiye calayh salaam faqaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi iidan low u idan wabashiruu biljanna jannana ogu bishaaree macahaa jannadaasi loogu bishaareen waxaa maceeda oo la socoto ka horaysa balaa-an u balaa-un imtixaan yusiibuhu asiibi doona imtixaan baa ku dhici doona cuhmaan binu cafaan laakinu fi nihaaya imtixaanka uu ka gudbi doonaa januna geli doonaa adduunyada lek waa lagu imtixaami doonaa ogow saasaa nabigayuu nabiga aleyh isalaatu wasalam yihi ugu bishaareen fa dakala waa soo galay cuhmaan falam yajid marka waa loo bishaareeyey jannadii waxaa lii imtixaan baa ku qaban doona imtixaankaasna waa mid midi dhacday wey waxayna tusaysaa aaya min aayaati nubuwa waa calaamad tusaysa nabiga rasuulka nabinimadiisa wax soo socdo oo taariikh oo cilmu ayuu ka sheekeeyey rasuulka alayh salaam xilligii cuhmaanna waa wixii dhacay lagu kiciyey dowladdii markuu muddo badan uu hayay isagana cumrigiisa uu dinda u ahaa aad iyo aad u qiimo badan sharaf badan khaliif ah dowladdii iyo mxuu aha islaamkaheedna meelo fara badan bay gaadhay xataa waqtigiisiibaa ugu horeeyey in muslimiintu ay badda ay gudbaan ay badda gudbaan awal jaziirat lcarab umbaa lagu jiray waqti cuhmaan radi allahu canhu baa badda lagu duulay mucaawiya bin abi sufyaan baa hogaaminaya ciidanka u horeeyey waa kii ay badda ku duuleen marka maca dalika niman baa fawdo kiciyey oo mucaarad noqday oo xagga ciraaq iyo masar iska soo aruursaday waxay dacaayad badan bay faafiyeen waxay soo socdaan oo kacdoonka uu socdo cuhmaan madiina loogu soo galay waa kii lagu diyay gurigiisa radia allahu canhu wa arda isagoo fadhiya oo qur-aan akrinaya marka imtixaankaasuu nabiga sheegay calayhi salaatu wasalaam in khilaafadii iyo xukunkii uu nabiga calayhi salaam uu ka dhaxlay iyo saxaabada khulafaa uraashidiin yay rabaan nimanka inay gacanta ku dhigaan oo dee fawdo ka dhigaan shacabkii muslimkahaa iyo dowladdii islaamkeed inay baabiyaan bay rabaan oo ardadan ehel u ahayn bay ahaayeen oo qaarkood ay ku jireen gacan shisheeye yuhuud iyo balaayo waa kii ladhihi jiray ninkii la dhihi jiray ibnu saba ayaa kamid ahaa uma jaa cuhmaan marka loo bashaareeyey fadakala cuhmaan waa soo galay falam yajid macahum nabiga iyo abubakar iyo cumar waa fadhiyaan muunan helin macoodii majlisan meel ula fadhiisto waa waaye fataxawala waa soo wareegay xataa jaa muqaabilahum hortooda ayuu deena ceelkii asagana kasoo fadhiistay alaa shiqihi alaa shafat lbiiri eh, ceelka qarkiisi kale qarkiisi kale iyo xarafhu darafahu darafkii kale iyo geeskii kale ayuu isagana ka fadhiistay fakashafa can saaqayhi cuhmaan wuxuu fayday labadiisa dhurdhur huma dallaahumaa fi lbiiri ceelkii ayuu ku raariciyey lugihiisi ku lalmiyey fajacaltu waxaan guda galay buu leeyahay abu muusa alashcari intaa wuu fiirinaya abu muusa nin kastoo soo gala janna lagu bishaarinaya atamanaa waxaan guda galay inaan tamaninayo oo aan majeeranayo oon ku walbahaarayo an yaatiya inuu imaado akhun lii nin aan walaalo ahayn oo soo weysaysanaya yii waan ku soo gaari ayaa jiray buu yidhi kii baan leeyahay war muu ku soo gaaro maanta sabadii baa furan khayr iyo barakaa socota bishaara la qaybinaya wa llaha ilaahay baa weliba baryaya an yaatiya bihi wallalka inuu keeno falam yaati ma imaanin maalinta ayadeed meelaha kaleu ka dhacay ma imaaninba xataa qaamuu si u fadhiyeen ayay deena kaceen oo soo laabteen nabiga iyo saddexdiisi saaxiib qaala ibnu lmusayib saciid ilmusayib oo taabici ah wuxuu leeyahay fa awaltu waxaan ku fasiray dalika qaabkaa ay u fadhiyeen nabiga iyo saddexdaas labadaa saxaabi dhankan cuhmaan bin cafaan uu ka fadhiyey waxaan ku fasiray qubuurahum qubuurtoodii marka waa ta'wiil alyaqda ta'wiil tacbiirun fi lyaqda baa la dhahaa waa wax aad fasirayso oo sidii ruyada ruyada alaladka iyo qof wuxuu hurdo ku arkay baa la fasiraa ninkan laakiin wax soo jeed ka dhacay buu fasirayaa marka waxaa la dhahaa alfiraasa culamada waxay yidhahdaan alfiraasa firaasada waxa weeyaan waa wax ilaahay uu qofka uu fahansiinayo oo nuura oo qalbigiisa ku dhacaaya oo uu ka fahmaayo wax daahirkiisa iyo muuqaalkiisa si aan ahayn ayuu ka fahmaya oo xaqiiqaduna ay tahay ujeedada arrintaa ka dambaysuna waa sida uu u fahmay ee muuqaalkan iska fadhi ay iska fadhiyeen ma ahee macnaa meesha ku jiray macnihii baa marka u daahirtay oo wuxuu leeyahay waxaan ku fasiray waa qubuurtoodii oo waase ijtamacad haahunaa waa kan nabiga iyo abuubakar iyo cumar sidanay u safan yihiinoo hal meel bay ku xabaalan yihiin qolkii caaisha ayay ku xabaalan yihiin wanfarada cuhmaanu cuhmaanna waa keli noqdayoo xabaalaha baqiic buu ku xabaalan yahay oo kasoo horjeeda nabiga calayh salaam iyo labadiisu saaxiib meeshay ku xabaalan yihiin kasoo horjeedka qubuurta baqiic oo ku taala ayuu cuhmaan ku xabaalaya radia allahu canhu markii la dilay halkaasaa lagu xabaalay habeennimo intii la qariyey ayo halkaa lagu xabaalay cuhmaan bin cafaan radia allahu canhu ardaa sidaa uuga soo horjeedo weeye fadhigan iyo qaabkan uu leeyahay marka waa macno uu ka fahmay saciid bin musayib jalsada iyo fadhiga xaqiiqadana ilahay baa og subxaana watacaala qaala laakiin qaabka u dhacday eh, xabaashooda waa sidaas waa sida macruufkee la yaqaano inay u xabaalan yihiin nabigii labadii saaxiib halka ay ku xabaalan yihiin cuhmaanna uu xabaalaha baqiic ku jira xadahanaa caliyun ibn lmadini qaala xadahanaa sufyaan can cubaydillaahi bin abi yaziid can naafic ibni jubayr ibni muطcimin can abi hurayrata radia allahu canhu kharaja qaala kharaja nabiyu nabiga alay slam baa baxay buu yidhi fii daa'ifati nahaar saacad maalinta ka kamida xilli maalinta ka kamida laa yukallimuna isagoo ila hadlaynin walaa ukalimuhu anaanan la hadlaynin xataa ataa suuqa bani qaynuqaac suuqii reer banu qaynuqaac suuqii madiine ku yaallo oo niman yahuudoo banu qaynuqaac la yidhaahdo xaafadooda ku yaalla iyo tuuladooda ayaa la dhihi jiray suuqu bani qaynuqaac ila yahuuddii madiina degeneed waxay ahayen dhowr qabiil qaynuqaac iyo banu qureyda iyo banu nadiir iyay ahaayeen fa jalasa waa fadhiistay nabigu bifinaa'i beyti faatima gurigii faaduma ardaageedii iyo gosadeedii ayuu nabigu calayhi salaam tuu tegay buu fadhiistay fa qaala wuxuu yidhi ahuma lukac haa marka waa la wada socdaa nabiga iyo abu hurayra wuxuu leeyahay laa yukallimunii ilama hadlaayo walaa ukalimuhu ana lama hadlaayo nabiga alayh salam iyo abu hurayra wayna wada socdaan mana wada hadlayaan marka nabiga inuu mashquul ahaa abu hurayrana uu ka xisheenaya nabiga inu hadal ku bilaabo sala allahu aleyh wasalam oo qof waxaa jira mar uu qofku un hadalka iyo waxaas u baahneen oo uu maskadiisa fikirayo ama waxyi ku degaayo arrimahaasu ka baqaya inuu nabiga alay salaam ku socdo isagu marka lama hadlin xataa taa suuqa bani qanoqac buu imaaday fajalasa jalasa bifinaai beyti faatima gurigii gabadhiisi faatimatu zahraa ardaageedii buu imaaday fa qaala nabiga wuxuu yihi ahuma lukac wiilkii yaraa ma ku jiraa wiilkii ku curteen xasan iyo cali e, ibn abi aalib iyo faaduma oo la dhihi jiray xasan ahuma lukac lukaca maanta waxaa loo jeedaa asagiir kii yaraa kii yaraanbu ku jiraa meeshan faxabisatu faxabasatu waxaa xabistay oo reebtay yar xanibtay shay wax yar bay yar reebtay faadumo waya xaabisadu faaduma radi allahu canha baa yar reebtay wiilkii soo ordi jira markuu nabiga maqlo xogo waa soo bixi waayey fadanantu waxaan u maleeyey buu le abu hurayra oo nabiga la socday annahaa faaduma tulbisuu inay u xidhayso sikhaaban ay u xidhayso kul oo mase tuqasiluhu ay u qabaynayso oo ay rabto asagoo udgoon oo nadiifah eh, inuu nabiga alay salaam u tago nabiga ila waxay og tahay inuu sumuni oo dhunkani oo xumbaari ayay og tahayoo oo waxaa la dhihi jiray xasan iyo xusein rayxaanatay rasuulillaah wa sibdayhima ayaa la dhihi jiray sibday rasulilah rayxaanatayhima marka nabiga sidii waxa udugsan udgoon loo ursado ayuu u ursan jiray oo u jeclaan jiray oo sanka iyo afka u saari jiray tiina marka ay rabtaa in asagoo udgoon oo loo qabeeyey ay sii dayso sikhaabka waxaa weye caruurta luqunta loogu xidhi jiray wey waxa luqunta loogu xidhi jiray oo waxyaalaha baalka la yidhaaho qoronfulka iyo miski iyo nooc diibka kamid oo laisku dardaray yaa luqunta inti mare iyo kale lagu gunto sida tusbax ahaan yaa luqunta loo gelin jiri marka waa wax udgoon waxyaalaha markaa dhul socodka iyo waxyaalahaas kalena waa waa ka ilaalinaya waa ka dhowraya way soo dhawaatay reer baadiyaha mar dhan way isticmaali jireen waxyaala nocaas carurta luqunta loo geliyo wax udgoon oo luqunta carruurta lagu xidho oo waxbaa jiri jiri muxuu ahaa xildiidi iyo malmal iyo waxyaala noocaasoo kala uqunta loo gelin jiray marka udgoonna waa leeyahay ilmuhu xoogo waa shir shir malaha oo soo udgayaa ila ilmihii waa balqen iyo eh, wuxuu leeyahay eh, eh, mantag iyo waxbuu leeyahay marka waxaasoo dhanna waa ka yar ilaalinaya udgoon buu keenayaa waana laga yaabaa inuu hataa waxyaalaha sumuumta leh uu ka dhowro oo ka ilaaliyo ayadana waa dhici kartaa sidii bay marka samaysay fa jaa waa yimid mar wiilkii xasanoo yashtadu ordi xataa caanaqahu ilaa uu ka qooroqooraysta nabiga waqabala uu ka dhunkaday nabiga fadhi u imaaday waa isku tuuray aad buu u jeclaa nabigana waa jeclaa wa qaala wuxuu yhi allahuma allow axbibhu jeclow waaxiba jeclow waaxib waaxbib ah, eh, axbib man yuxibuhu axbib ah, ilahu jeclow man yuxibuhu qofka jecel dadka jecel ilahu jeclow yani axiba bay ka dhigan tahay jeclow man yuxibuhu qofka jecel yani xasan ilaahu jeclow intii jeclaatana oo muslimiintaana ilaahu jeclow buu nabigu sala allah aleh waali wasalam yiri ah, marka naxnu nuxibu nuxibu alxasana walxusein wa aali beyti rasuuli illaahi sala allahu aleyh waali wasalam waridwan ullahi jamiican dhammaantood waan jecel lahay xubiga ahlu beytkana waa waajib qof kasta ahlu sunnaha oo ahlulxaqa waajib ku ah oo wasiyadii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam maxabadooda iyo jeceelkoodana inay qaraabada nabiga yihiin inay muslimiin yihiin inay saalixiin wanaagsan yihiin taasaan ku jeclaanaynaa jeceelkaana xad buu leeyahayoo qadarkeedii iyo mxuu aha qadarkaay lahaayeen ayuu ku egyahay laga badin mahayo lagana gaabin mahayo oo taqsiir iyo ifraad labadaasaa la iska ilaalinaya in laga gaabiyo oo wax laga sheegana ma banaana in laga badbadiyo oo xadda ay shiicada gaarsiisay xasan iyo xuseen iyo ahlubeytka nabiga ay dheheen xaddul cisma sida waxyi wax kusoo degaya oo kale ay dhaheen xaddul uluhiya mararka qaarkood ay gaarsiiyeen taana lama baahna oo walaartay de xuseen karbala markay gaarhaan waa ka ay iskugu imaadaan oo isjeexaan oo isdakraan oo dhiig iska keenaan oo waxaasoo dhan laysa bixubin jeceel maaha wax la jecel yahay iyo wax loo ogol yahay oo shareecadeena ogashahayna wax asagaa maaha inuu qofka dhibaato isku geysto inuu markaa uu dhawaaqa loo baahnayn qaylyo inuu tawasul aan loo baahnayn oo wax ilaahay mooyaane qof kale oo keeni kara uusan jirin ayaga loo nisbeeyo laga baryo waxaasoo dhanba in qur-aanka kariimka loo taxriifiyo macna saxa aan ahayn iyo aayado aan sax ahayn la akhriyo la yirahdo waxaaso dhan xasan iyo cali iyo xuseen baa laga wadaa kullu hada waxay kamid tahay dalaalka iyo baadinimada dadka ku dhacday iyo hadyigii nabiga iyo waddadii saxdaeeda saxaabadu ay kula dhaqmi jireen aalubeytka nabiga oo laga leexday wey in la jeclaado waa waajib in lagu xadgudbana xaaraan wey xadiidku saxiix wey qaala raximahu llahu tacaala baabun wuxuu ku saabsan yahay idaa qaama lahu rajulun hadduu nin oga kaco min majlisihi meeshu uu fadhiyey lam yaqcud fiihi fadhiisan mahayo yacni qofku meel kaaga kaco kursi kaaga kaco ma fadhiisanaysaa musanifka saasuu baabaystay laakiin min baabi tawaaduc markii laga hadlaayo inuu qofka iska tawaaduco oo meeshii looga kaco uuna ka fadhiisanin waa arrin gaara ah, lakin wax maanic oo sharci oo diidayo ma jirto wax nas oo daliiloo diidaayo ma jirto ijtihaadka cabdullahi bin cumar radia allahu canhu qofka oga kacay fadhiga iyo kursiga uu fadhiisan waayeyna waa ijtihaad iyo tawaaduc isaga radia allahu canhu ay la qumanaatay wa ilaa qofkii marti ah oo la karaameeyo sariirtiisi sariirtaada aad kusoo dhaweyso walaa yajlisana calaa takrimati ila biidnihi waa ka nabiga calayh salaam yidhi sariirtaadii kursigaadii qof haddaad oga kacdo ood ku fadhiisan tiraahdo waad ku fadhiisan kartaa oo isagaba ku ogolaaday waad ku fadhiisan kartaa wax maanica ma jirto laakiin majaalista waxaa fiican in la tawasiciyo waa soo maray in lawaas ku waasiciyo oo qofka meel uu fadhiisto adigana aada meel meel laa noqonin ayaa sii afdala lakiin qof haddaad tirahdo kursiga ku fadhiiso sariirteeda kaale ku fadhiiso arrintaa waa banaanta waaban arki doonaaba sariirihii oo lagu fadhiisanayo oo qof maarata kaale kufadhiisa laleeyahay iyo ayadii oo maarata laisku karaamenayo intaba way jirtaa nabiga alayh salaam oo kursiga inti loo soo qaado ku fadhiisa laleeyahy o ku fadhiisanaya sala allahu alay ali wasalam ayaad arki doontaa xadathana qabiisa qaala xadathana sufyaan can cubaydillahi can naafic can ibni cumara qaala naha nabiyu nabiga alay slam wuxuu reebay an yuqiima rajulu ninka inuu kiciyo min almajlisi majliskii qof ka kiciyo midaba midda la diidayo qof meel fadhiyo tira ka kac uma yejlisu fi din asaga uu meesha fadhiisto taasaa la diidaya maxaa yeele qofka asagaa ah, xaqiisii iyo qadarkiisiiba meel baad kaga dhacday dulmi iyo gardarana way noqon xasaasiye iyo cadaawadna way ku keeni kartaa arrinta ayada in laga qaado asaga meesha kaciyo ku fadhiiste arrinta ayadaa ah. allahuma dee inuu yahay ilmaha dhashay oo kale iyo xaaskaadii iyo arrimo noocaas oo kale oo dee waxba dhibaata aan lahayn ayaa jirta oo dee ilmahaada wixiis dhan baadaa iskale anta wamaaluka liabayka waa kay nabiga yiri sala allah alay wasalam adiya xoolahaada aabbahabaa ku wa kaana ibnu cumar wuxuu ahaa isagu ibnu cumar marka mubaalaqa waa kusii xeel dheeraaday wa kaana ibnu cumar wuxuu ahaa idaa qaama lahu rajulu nin hadduu oga kaco min majlisihi meeshiisii lam yajlis fiihi ma fadhiisan jirin laakiin xadiidka muxuu yidhi haka kaxsanin qof deena meeshiisa haka fadhiisanin iyo way kala tahay uu kaa kacay weeshu kaa kacay ku fadhiiso way kala tahay laba masalo kala duwan weeyaan marka tan waa ijtihaadaat ibnu cumar radi allahu canhu wax maanica iyo taxriima midna kuma sugna baab alamaana gaar nin odaya ama muxuu ahaa kadaa oo ama naafo ah ama duruuf ay hayso oo kursigii mooyaane meel kale fadhiisan karin kursiga oo kacdo ku fadhiisa tiri waxaa weeya waay waxaa u helinaysaa maqaasida wanaagsan ee shareecada iyo aadaabta wanaagsan ee sharciga iyo xidhiidhka fiican ee muwaasaadka ee muslimiinta loogu booriyey inay iithaar sameeyaan wayu'thiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa bayba soo gelaysaaba wax adiga aad u baahan tahay inaad walaalka uga tanaasusho marka asalna waxaa weeyaan xaqaada aad leedahay waad u tanaasuli kartaa walaalkaa wixii xuquuq oo adduunya ku saabsan baab اlamaana amaanadii buu ku saabsan yahay walasraaru min alamaana asraartu iyo sirtuna amaanadii mid tahay amaanada in la qariyo o la xifdiya ay kamid tahay ilahay uu yihi laa yaamurukum an tuaduu amaanaat ilaa ahliha amaanada inaad gudataan bu ilahayna amraya ehelkeed u gudataan waxaa kamid a ah wixii sir ah ood qariso oo wax qof hadduu kuu sheegto o kugu qarsado inaadan suuqa geynin <coughs> odan hebel baasaa yiri hebel baasaa yiri xadaثna abu nuعaym alfadl qaal xadaثna sulayman can thaabiti can anas bni maliki qaal khadamtu rasuul الlah nabiga calayhi salaam baan u khidmeeyey yooman maalin xataa idaa raytu markaan arkay anii qad faragtu inaan bogay min khidmatihi khidmadii aan nabiga u qabanayay shaqadaan u inaan bogay markaan ogaaday yaan qultu waxaan idhi yaqiilu nabiyu hadda nabigu uu qayluushan rabaaye sala allahu aley wasalam uu qayluushane inaan iska bax marka intuu nabiga jiifo yaqiilu nabiyu baan idhi fakharajtu waan baxay min cindii baan ka baxay qayluulada waxaa wey alistiraaxa fii nisfi nahaar maalinta niskeed bartankeeda oo la qayluushado la nasto ama saaxo ama iska naso ayaa qayluula la dhahaa fakharajtu waan baxay min cindihi nabiga gur agtiisaan ka tegay fa idaa khilmatun caruur yaryaroo carruurtii madiina yaa yalcabuuna banaanka ku ciyaaraya faqumtu markaasaan istaagay anduru ilayhim anoo fiirin ilaa lacibihim ciyaartoodii ilan ma yar buha dhowri toban jirihe fa jaaa nabiyu nabiga calayhi salaam baa yimid faintahaa ilayhim carruurtii ciyaaraysay buu u yimid fasallama calayhim waa salaamay waa carruur iska ciyaarayso o ayagaba isku mashquulsanba ayagiba isku mashquulsan oo hebel hebel qaba iyo hebel tuur iyo kanada ku haya ayuu nabiga alay salam haddana ma fududaysanin ayuu salaamay ayaguna salaamta ka qaadeen waa ku farxayaan qof weyn oo culamo aho madaxoo kada oday oo ku salaamay waxa weye carruurta aad bay maarata arrintaasi agtooda wax weyn bay ka tahay wax weyn bay ka tahay waana qadarinaya waana ixtiraamaya waana jecel yahay yay dhahayaanoo ma iloobayaan fasalama calayhim waa salaamay uma dacaanii markaasuu nabiga ii yeeray anas weeyaan fabacahanii wuxuu ii diray ilaa xaajatin xaajo dan buu ii diray waxaas iisoo qabo fa kaana fii fayin nabiga intaa maqnaa kaana wuxuu ku sugnaa fii fayin hoos yani jidaar derbi meesha ku yaala hooskiisii yuu nabiga calayhi salaatu wasalaam fadhiyey oo ku sugaayey xataa aataytuhu buu leeyahy anas ilaan oga imaada nabiga calayhi salaatu wasalaam wa abda'tu calaa ummii hooyadii baan ka dahay buu leeyahy umu sulaym baa la dhihi jiray binti milxaan hooyadiis faqaalad waxay tihi maa xabasaka anasow maxaa ku xabisay maxaa ku reebay ku daahiyey waa daahdaye khidmadii nabiga xilligu u khidmiyey iyo xilligu guriga imaada way taqaanaa xilli dheeraad aad ku darsatay maxaa dhacay qultu waxaan ihi bacahanii nabiyu sala allahu alay sl nabigaa ii diray ilaa xaajatin dan ii diray qaalad waxay tiri maahiya maxay tahay xaajaduu nabiga kuu diray qultu waxaan ihi inahu sirun waa sir linabiyi nabiga uu leeyahay sala allahu alayhi waaalih wasalam faqaalad waxay tihi ixfid calaa rasuulillah nabiga u xifdi sala allahu alayh waaalih wasalam sirahu sirtiisa u xifdi marka tarbiyada imaha uu qaatay iyo hooyada murabiyada murabiyadahe ka dambaysa ila nin kasta oo waxaa la yidhi guulaystay oo qaa'idaho ama qoymo lahoo guulaystay waxaa ka dambaysa hooyaa ka dambaysaa layidhi arrintaa ayadaa ku tarbiyaysay marka waxay tihi xifdi sirta nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka inay caruurta waalidiintu ay dhahaan sirta ilaaliya oo iyagoo sheekeynayo dadka sheekeyna ay maqlaan dhahaan haka sheekeynana joog la dhaho oo dadka sirtooda iyo waxooda ha la dhaho arrintaas way fiican tahay famaa xadattu bitilka alxaaja xaajadaas nabiga uu ii diray oogama sheekeenin buu leeyahy anas waagii dambe oo taabiciintii u sheekeenay axadan min alkhalqi qof khalqiga kamida ooma sheegin falow kuntu muxadithan haddaan sheegi lahaa oon qof u sheegi lahaa ninka la yidhaha thaabidow thaabit bin aslam ardigiisi buu sheekeynaya falow kuntu muxadithan haddaan qof u sheegi lahaa xadathtuka bihaa adaan kuu sheegi lahaa buu yiri adaan kaaga sheekeen lahaa qof haddaan u sheegi lahaa ardigiisi mulaasimkaha ee khaaskaha ayuu leeyahay adaan kuu sheegi lahaa buu leeyahy qof haddaan u sheegi lahaa laakiin inaana sheegin baan go-aansaday buu yidhi saxiixu lisnaad waxyaalaha asraarta ahna waxana waa wax marxali ah oo wakti ku xidhan oo haddii waktigaas markuu dhammaado laga sheekeeyo qofkii xataa sirtaa lahaa uuna wax dhibaataa u arkeynin watigeeda waaba lasoo gudbayba waxana waa wax maaratay sideedaba in la qariya ubaahan mar walbaba mar walbaba u baahan oo nin hadduu maalan gabadh buu raba inuu guursado waad ogtahay hebel inuu gabadha guursanayo inaad u qarisa wey ooda ka sheegin wuu guursado waa la arooso gabadhii waxay noqotay oori iyo marwo uu ninkaa qabay noqotay waagu guursanayaan ogaa haddaad tiraahdo wax dhibaataa kuma jirto wax dhibaataa kuma jirto nin baa tukaan raba inuu kiraysto uu daba socday daba socodkiisii wixiisi baad la socotay tukaankii kiraystay wuu la wareegay aanaa ogaa markuu kiraysanayo uu raadinayayoo eh, haddaad tiraahdo wax dhibaataa kuma sii jirto waxyaalaha asraarta qaarna waxaa weeyaan waa wax mar walba u baahan inaan la sheegin oo halkaas ayada wax xigmo oo loo sheego kuma jirto in la qariyaana faa'iidada ku jirta taa ayada mar walbaba in la qariya wey waxaa soo maray qisadii ku saabsaneed nabiga uu ku siraystay gabadhiisa faado markuu jiranaa oo hoos hadal ugu sheegay waa kay oyday haddana hadal kale ku siraystay waa tii ay qosashay caaisha radia allahu canha iyo haweenkii nabiga o dhan baa nabiga kor fadhiya xanuunkiisii weeyaan markaasa waxay dhaheen oohin iyo qosol iskaga dhow weligaana maanaan arkin oohin iyo qosol iskaga dhow weligaana maanaan arkin noo sheeg markaasay diida tiri kuma sheegayo caaisha waa sirti nabiga kuma sheegayo nabiga markuu dhintay calayhi salaatu wasalaam bay tiri ii sheeg marka hooyanimadaydii iyo adoo igu ixtiraamayo hooyaan ku ahaye laba jeer bay dee hooyo u aheede markaa mar raba umahaat lmuminiin marra dee waxaa weeyaan waa hooyadii xaggii aabihii xaaskiisii wey markaasay deen u sheegtay oo jir markii horena sidaasuu nabiga igu yiri waan dhimanayaayo geeridan xanuunkan waan kama kici doono waan dhimani markii dambena wuxuu yidhi qofka u horreeya isoo raaci waa adiga waxaana kugu bishaaraynaya inaad jannada ehlujannaha gabdhaha ehlujannaha sayida u tahay taasaa marka dambena aan la qoslay bay tiri maxaa yeelay de isku dhamaatay khalaas xilligii sirtii iyo waqtigii waa isku dhammaaday nabiga waa dhintay alayhi salaatu wasalaam hadda waxaa weeyaan bishaaro ay caddaynayso iyo xaalad nabiga ku qariyay alayh salaatu wasalaam oo dhamaatay bed inuu dhiman doono waana dhintay sala allah aleh wasalam arrimaha saasay marka kale yihiin marka waa arrin muhima ah sirta ilaalinteeda xadiid baa jiray qof haddii uu kuu sheekeynayo waa soo maraan malaynaya qof hadduu kuu sheekeynayo oo asagoo kuu sheekeynayo uu geesaha fiirfiiriyo sirta qariba kumun dhihinba laakiin markuu hadlaayoba xagu fiirin xagu fiirin maaa halkaa maxaa laga fahmay hadalkaas qofkaas sir weeyaane sirtiisa u qari ha meeluu fiirinaya muxuu meela fiirinaya dadka iska ilaalinaya adun is kugu qarinaya waa sir ilaali ammaano weeyaan dhowr baaban wuxuu ku saabsan yahy ida iltafata nabiga markuu meel fiirinaayo iltafata jamiica asagoo idil baa wada fiirin jiray yani gaardaymo nabiga ma aqooni alayh salaam iyo ilqoor ilqoorka wax laga fiiriyo muuna aqooni rasuulka alayh salaam hadduu wax fiirinayo asagoo dhan baa wax fiirin jiray hadduu jeesanayo asagoo dhan baa wada jeesan jiray laakiin nabiga alayh salaam muunan aqoonin ilqoorka in dadka laga fiiriyo ah, taa ma aqooni rasuulka alayh salaam haddii sifaatkii nabiga ka hadlaayu sheegi doonaa intaas u baabaystay xadathana isxaaq bn اlcalaa qaala xadathanii camr bn xaarith qaala xadathanii cabdullahi bn salim can zubaydiy qaala maxamed bn weliid qaala akbaranii moxamed bn muslim can saciid bn musayibin anahu samica aba hurayrata buu maqlay abuu hureyre oo yasifu tilmaamaya rasuul allah nabiga alayh salaatu wasalaam tilmaantiisu sheegay sifaatuhu alkhalqiya tilmaamihi nabiga u lahaa alayhi salaatu xagga abuurka kaana nabigu wuxuu ahaa rabca dhexdhexaad buu ahaa rabcadu waxaa weeyaan mana dheereen mana gaabneen wa huwa ila duuli xagga dheerarkuusa aqrabo u dhowaa dhexdhexaad oo xagga dheerarka xiga ayuu ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam shadiid albayaadi cadidiisana way dareed caddi oo markaa keligeeda ma aheene waa caddi guduud ku dhex jiro mashruubun bilxumra waa kii xadiid kalea fasiray caddiin guduud kudhex jiro wey waa midabka ugu qurxsan weeyaan aswada shacri laxya garkiisa nabiga caleyh salaatu wasalaam timihaysana waa madoobaa oo dhowr xaba nabiga alay slam ciradiisa labaatan ma gaadho isku darka marka madaxa iyo dhafoorada iyo garhka intaba iyo canfaqada iyo farunuugta intaba laisku daro labaatan ma gaareen nabiga alay slam ciradiisa lixdan iyo saddex buuna ku dhintay sala allahu aleyh waali wasalam mufaawada alkhadayn afwan xasan athaqri ciridkiisana wuu wanaagsanaa nabiga aleyh salaatu wasalaam thaqriga waa ciridka oo nabiga aleyh salaatu wasalaam aad buu u quruxsanaa ahdaba ashfaar waxaa kaloo dhaha xagga dhabxalaga iyo sakfu eh, eh, lisaan ayadana waa la yidhaahdaa laakiin xagga ciridka hadda loo jeedaa oo qofku markuu muusooda iyo qusliya muuqanaysa ahdaba ashfaar alcaynayn indhihiisa nabiga alayh salaam xirrimahoodana way dhaadheeraayeen ahdab ashfaar alcaynayni indhihiisa labadiisa indhood xirrimahooda way dhaadheeraayeen nabiga alayh salaam baciida iyo buceyda oo taskira labada waa rimaaye baciida waxaa kala fogaa maashay bayna almankibeyni labada garab dhexdooda ah labadiisa garab nabiga alay slam way kala fogaayeen garbihiisa iskuma dheganeen ee way kala fogaayeen xabadkiisana waasac buu ahaa dhabarkiisa iyo kaahilkiisa iyo tunkiisuna waasac buu ahaa rasuulka sala allahu aleyh wasalam oo qurux iyo jamaal oo idil ayaa nabiga ku idlaa qurux oo dhan baa ku idlaa wax xadda dhaafana ma aheen wax gaabanna maarata xadda kasoo gaabtana ma aheene hadda xubin walbaba meesha ugu quruxsan ayuu nabiga sala allah alay slam ilahay ku abuuray mufaadal khaddayni labadiisa dhabanna nabiga way shumnaayeen mafaadku waxaa weeyaan yani koodad ma lahayn nabiga koodad oo weji dhabanadiisa yani ma kala dhaadheereen oo kood soo taagan iyo meel yar sheebaho hooseysa oo god iyo ma aheene way sinaayeen wey way shubnaayeen yadaau nabigu waa istaagi jiray biqadamihi jamiica gomadiisa oo dhan buu ku istaagi jiray innaga markaan istaagno gomadoo dhan mayaan ku istaagnaa lugtoo dhan maya lugta qaar waxaa jirta aan dhulka gaaraynin oo reesmagaadho la yiraahdo oo dhulka aan wada gaaraynin laakiin nabiga alay slam lugtiisa dhulkao dhan ba wada gaaraysa oo ku istaagaya waa kuu fasira wuxuu ku yidhi laysa lahaa akhmas laysa lahaa akhmasun ma lahayn nabiga raysmagaadho raysmagaadhada waxaa la yidhaahdaa lugtaada dhinacna waa ka buuxdaa dhinaca kale ee xagga suulka iyo xigtana suulka markii lasoo raaco salkiisa iyo cidhibta halka kaga toosan dhexdaasi in yaroo fatxa ah oo furan oo sheeb ah oo godan godan bay leedahay oo markaa adoo kabala dhulka aad ku istaagto lugtii oo dhan dhulka kama sawir maayo intana waa ku taallaa intaa hore faraha inta dambe gadaasha halkana waaba qalaalan tahayba taasaa waxaa la dhaha rais magaadho nabigu sidaa ma aheen waa shubmaan farihiis o dhan waa isleekaayeen dhulka markuu saar lugta waa wada arkayay rasuulka alay slam waa la wada arkayay laysa laha akhamaasun ma laheen nabiga alayh salam rais magaadho rais magaadho waxa lagu bixi rayska dee waa roobka markuu da-o biyaha qoya wa rays la dhahaa marka inta kale way qoyi lugtii oo dhooqadii way taaban lakiin intaa waxba ma taabanaysa wey yuqbilu jamiica dadku markuu qaabilayo nabigu waa qaabili jiray isagoo idil waa wada ku jeesan jiray wejigiisa iyo madaxiisa iyo luquntiisaba wayudbiru jamiica hadduu jeesana waa wada jeesan jiraye isagoo oo ilqoorka ka fiirinayo oo gaardameynayo ma samayn jirin lam araa buu leeyahay saxaabigu mithlahu asagoo kale qablo hadda ka hor walaa bacdu kadib markuu intuu tilmaami kale tilmaamay oo tilmaam quruxsan ku tilmaamay iyuu wuxuu yidhi isku soo aruuriyo nabiga calayh salaatu wasalaam qof lamid ah quruxdiisa iyo akhlaaqdiisa iyo abuurkiisa axad lamida ah a horti iyo kadib nin damaarkin buu leh radia allahu canhu calina saas u dhihi jira isaguna saxabada ay nabiga tilmaamaan waxay dhihi jireen nin lamida weliga maan arkin xasanu likayrihi wa xadiidku qaala xada baabun wuxuu ku saabsanya idaa arsala rajulan markuu nin u diro qof idaa arsala rajulun rajulan nin baa wuxuu diray nin buu diray idaa arsala qofku hadduu diro rajulan nin hadduu diro fii xaajatin danna uu u diro falaa yuqbiru yuun u sheegin waxba yuuna faahfaahin hebel ugu yeer xuduudda xaajada unbisa un ka hadal a laakiin faahfaahin badan iyo hadhow deena qofkii uu de sirtii sheeg oo qofkaana wax ku dardarsado oo halkaa balaayo kale ka soo baxdo taasaa la diidaya xadathana moxamed qaal akhbarana cabdullahi bnu zayd bnu aslam can abihi can jaddihi qaal qaala lii cumar wuxuu igu yidhi idaa arsaltuka markaan ku diro ilaa rajulin nin haddaan kuu diro falaa tuhbiru ha u sheegin bimaa arsaltuka ilayhi waxaan kuula diray ha u wada sheegin ha u wada sheegin fa ina shaydaana shaydaanku yucidu lahu wuxuu u diyaarin kadibatan been cinda dalika markaa agteeda wixii waa kuu sheegay shaydaanku waxbuu waxbuu gelin tuhmuu gelini waxyaalo kale oo hadhow beenaho uu rabo inuu haddii waxaa lagu dhaho waxaa kaga jawaab waxbuu samaysan karaa marka waxbaha sii faahfaahinine intii aan kuu sheego un ku kaaftoon hebel baa kuu yeelaya ah, muxuu kugu yeelayaa maxaa ka dambeeya maxaa la samaynayaa faahfaahin dheer waxbaha sii gelin waa intaasoo wax uu sii diyaarsado oo waxaan jirin oo beena deen hadhow uu shaydaanka usii akhriyo waswaasiye xadiidku waa daciif اlisnaad oo ninka la yidhaha cabdullahi bnu zayd bnu aslam saduuqun fihi liin saduuq weeyaanoo fihi liin saduuq fihi liin maxaa la dhahaa qofka la yidhaahdo saduuqa waxaa weeyaan waa qof u baahan xadiidkiisa wuxuu noqdaa maqbuul buu noqdaa haddii la mutaabaceeyo haddii la mutaabace waayana liin buu noqdaa haddii mutaabace waayana wuxuu noqdaa layin اlxadiid ayuu noqdaa kaasa waxaa la dhahaa saduuqun fihi liin too saas martaba ahaan darajadiisa waa saduuq xadiidkiisina wuxuu kusoo fadhiistay eh, xadiidku wuxuu noqday layina ayuu noqday fi baa kusugan marka waxaa laga qaadanaya in qofka la diray ee meel loo dirsado inuun asraarta faafinin oo un ka sheekeynin hebel baa soo diray waxaas wey reerkiisa waa saas carruurtiisa waa saas xoolihiisa waa saas albaabkiisa waa sida waxa inuu sii sheegsheegin baa la rabaa oo sirta ilaaliyo leannahu ilaaliba hadduu ku dhihin xataa curfiga iyo dhaqanka suuban baa sidaa ahoo inaan qofka afaarihiisa iyo hawlihiisa aadan meel kale u sida saxdaasaasa baabun hal yaquulu ma dhihi karaa minayna aqbalta xaggeed ka timid mararka qaar qofka qofka kale waa waraysan karaa su-aalo waa weydiin karaa mararka qaarna fuduul bay noqotaa inaad qofka sii dhex gasho waxay ku xidhan tahay qofka wax ku weydiinayo iyo martabada iyo mansilada iyo makaanada iyo wixii markaa curfiga dadka dhexdooda dhaqan iyo caado ka ah ayay ku xidhantah aan aada isku sii waweydiinina way jiraan oo loo baahneen hadba xaaladaad aad xiirinaysaa oad fiirinaysaa xadathana xamed bin cumar can xamaad bin zayd can laythin can mujaahidin qaal kaana yukrah waxaa la nacaa an yuxida arajulu inuu ninka ku taago annadara araga ilaa akhiihi walaalkiis qofka walaalka ah inaa aad u fiiriso isha ku taagta maa xataa rag hadduu yahay ood rag fiirinayso aad fiiriso galwiskiisa hoos fiiriso siisihiisa fiiriso isha la raaraacdo ilaa akhiihi aw mase yutbicuhu u raaciyo basaru araggiisa idaa qaama markuu kaco min markuu kaa kaco kaa dhaqaaqana aad dib usii fiiriso ood milicsato socodkiisi iyo laafiyadiisi iyo wuxuu qabay iyo qaabkiisa dhan aad sii fiiriso ma fiicna aw yas'aluhu inuu weydiiyo maylana jiita xageed ka timid wayna tad xagee u socotaa qof iska socda wax markaasi eh, keenayana aysan jirin haddii qof musaafir uu yahay oo kusoo martiy xageed ka timid xagee u socotaa waa la isweydiiyaa qof maaratay eh, sahan ahoo meel wax sahminayo oo kale iyo su-aalo noocaas oo kale mararka qaar rebaadiyu way kala faa'idaystaan laakiin waa kale waa iska socdaa wax danoo kaa gashayna ma laha xageed u socotaayo maxaa tahay waa iska hadalbadni bay keentaa mararka qaar hadalbadni bay keentaa dadka qaar baa aada su-aalaha hoose sii gala oo loo baahnayn daciifu lisnaad wey xadiidkuse isnaadkiisa waa daciif waana soo marna isagoo macnaha u dhow qala xadaثna abu nuعaym alfضل qala xadaثna زuhayr can abi isxaaqi can malik bn زaydi qaala mararna calى abi thr abi ther alkifaari waa saxaabi jaliila wey birabada rabadan oo inaan kusoo maray meeluu deganaayo madiine agaheeda ah oo uu deganaayo markii dambena uu ku dhinto lagu xabaalay halkaasaan kusoo maray oo nabiga calayh salaatu wasalaam ishaarahu hadda ka horsiiyey magaalada madiine markii waase noqoto oo halkaa noqoto xaaladaas ka guur qisadana way dhacday markii xilligii cuhmaan radi allahu canhu isagai mucaawiya waa kay isku qabteen shaam oo aayadda qur-aankeed waladiina yaknizuuna dahaba walfida ee isku qabteen asaga wuxuu qabay xoolaha waxaad adiga ku nooshahay may wax kalood kaydaysan karta mama laha saasuu qabay waxaad cunaysa wixii kala bixi buu qabay mucaawiyana wuxuu dhihi jira war ma jirtee taajir iyo faqiir iyo dhexdhexaad intaba dadka waa ilahan jireene zaka unbaa lagaa rabaa inaad bixiso wixii zakaa iyo wixii samafala waa lagu ogol yahay laakiin xoolahaada adaa iskale haddaad zakada ka bixisana kanzi maaha arrintaas isku qabteen markaas haddeena khilaafkii wuxuu gaaray cuhmaan bin cafaan iyo madiina cuhmaan baa marka yiri soo galo magaalada madiina imow arrintaasuu yidhi jooji kadibna wuxuu yidhi guur oo rabada isagana wuu soo guuray calaa kulli xaal rabadadaasuu deganaa lagu soo maray abudar alkhifaari faqaala wuxuu yidhi min aqbaltum xaggeed ka timaadeen niman socotaa qulnaa waxaan min maka makaan ka nimid ow mase min albayt alcatiiqi baytulcatiiqna waa kacbada iyo maka qaala wuxuu yidhi haadaa camalukum oo shaqadiinam intaan bay aheedoo maka iyo cibaado iyo unbaa ka timaadeen mase wax kale inala socday qulnaa nacam haa intaan bay aheed qaala wuxuu yidhi amaa macahu tijaaratu walaa beec tijaaro iyo beec lama soconin miyaa shaqadiina mise cibaadon ba aheed qulnaa laa maya ee eh, maanta xaj iyo cumro iyo cibaado baanu imaanay qaala istanifu alcamala marka shaqada bilowda haddii caruuxii shaqadood qabsanaysaan oo kale qabsada marka cibaadadoodii iyo camalkoodiiba hadda ka imaadeen howlihi adduunna waa sugaysaa daciifu lisnaad wey xadiidka oo oh, sax ma ma ma asixin ninka la yihah malik binu zubayd la yidhaahdo yaa majhuul ah majhuul weeyaan nacam alimaamu eh, albani saasu yiri xaafid ibn xajarna maqbuul buu leeyahay maqbuul haddaad maqashona maqbuulun xadiiuhu in tuubica ayaa la socota maqbuulun xadiiduhu in tubica maqbuul haddaad maqosho far baa ku godan hadduu mutaabaca helo waa fakanaya laakiin mutaabaca hadduu waayo layinu layinulxadiidi buu noqon baabu man istamaca qofkii dhegaystay ilaa xadiidi qowmin qolo sheekadood wahum lahu kaarihuun ayagoo nacaya dad buu u dhabagalay ama sheekadooda dhegaystay ayagoo isagoo nacaya ayuu sheekadooda dhegeysanaya ma banaana si kastaba ha u dhegeysto ama isagii baa ufadhiya ama meel ay arkeenin buu fadhiyaa ama meel ay arkaya ama u fadhiya lakin codkii buu maqlayaa ama telefonadoodii buu dhegaysanayaa ama telefoon buuba ag dhigay oo yidhi nimankan waxay sheegayaan maanta ha kuusoo duuba hadhow gadaal ka dhegeyso waxaasoo dhanba tasanudka noocaas iyo dhegeysigaas ma banaana kol haddii dadka nacayaan arrintaa dadka ay samaynayaan ayaguna de wax khatar ah oo amniga iyo nabadgelyada iyo duulaan qof ay ku hayaan midna aysan jirin aysan jirin ahlufasaad hadday yihiin oo shirqool iyo dhibaato iyo wax u wadaan ummad rabaan inay baabi'iyaan de markaa waxaa weeyaan maslaxadaasi waxaa weeye yaa la ilaalinaya xadathana musad qal xadathana ismacil qal xadathana ayub an ikrim an ibn cabaas can الnabiy sala اllah alay wasalam qaal man sawara suuratan qofkii sawir sawiraa kulifa waxaa lagu kalifi doonaa qiyaamaha an yanfuqa fiihi inuu ku afuufo naf iyo ruux geliyo wucudiba waa lala cadaabi walan yanfuka mana afuufi karo fiihi ruux kuma afuufi karo sawirka ama mujasama oo jismi leh oo la abuuray oo sawiray oo geed la qoray oo kale iyo ama wax maaratay eh, marsuum ahoo gacanta qofka uu ku xarxardhay ku qorqoray iyo kale iyo oo waxeedii lagu xardhay ku dhegan ama derbigeeda ama xaashideeda ama maradeeda ku dhegan waxaasoo dhan yaan la ogoleen laakiin suwarkan hadda fotoqrafiga ay dhahaan ee eh, hooska lasoo qabanayo sheekh alcuthaymiin raximahu llahu tacala wuxuu leeyahay laysa min asuura almuxarama sawirkii nabiga uu sheegay ma aha buu leeyahay ma aha ayuu leeyahay wax qofka uu sawiray oo gacantiisa ku sawiray ma jirto keliya wuxuu qabtay un xikaas eh, mxuu ahaa dhil ayuu qabtay ayuu leeyahay calaa kulli xaal wixii faa'iida loola jeedo ama baahi ay keento oo xaajo keento waxba dhibaataa ma laha laakiin wixii mubaalaqa oo xaddhaaf ah oo in qofku uu samaysto meel sawirada uu ku aruursado oo uu aruriyo oo dad u kala dirdiro oo guriga ku dhedhejisto oo waxaas iyadu wax wanaagsan oo la ogolyahay maaha waman taxallama ninkii elalad iyo ruyo iyo iska keena oo wuxuuna arkin buu yidhi waan ruyooday xalayto waxaasaan arkay wax ka jirana ma leh kullifa waxaa lagu kalifi qiyaamaha an yacqida inuu gunto bayna shaciiratayn laba xaboo qabandi ah ayaa lele isku gurud laba xabo qabandi ooda xarig korka laga xidhayno ayaga xarig iskaga dhig lagu yiri ma socon kartaa wax socon kara maaha midna xarig ha noqoto midna lxiro ha noqoto yaa lagu yiri wax socon kara maaha waa mustaxiil wixii mustaxiil lagu xidho mustaxiil wey maanaa cadaabkiisa aad u daran aad buu u daran yahay wa cudiba waa la cadaabayaa waa qofka marka xali waxaasa ku ruya dadka qaar waxaas iska jecel yihiin ruyaan arkay iyo waxbaan leyi tusay in iska dhahaan yay jecel yihiin qaar baaba ku shaqaysta oo waxaasba dadka wayi oga dhiga waxyi oga dhiga waaasawaxay waxaa dadka oga sheekeeya waxay tahay malaha ruyaduna akaam lagama qaato axkaam laga qaato haday ruyo fiican tahayna xag allay ka timida ilahay ku xamdiyo oo qof wanaagsan oo si fiican kugu fasiro u sheeg hadday ruyo xun tahay ummad baa la halaagaya iyo waxbaa dhacay dibbaa dib dhacay iyo waxbaa lagu tusay dadkaba haka naxin ha u sheegin waa talaacubu shaydaan buu nabigu alay salam yidhi shaydaanka u ciyaaray wey dhankaada bidixadhuf u tuf shaydaanka iska naar ilahay bari oo istikfaar iyo salaad u istaag walan yacqida baynahum mana gunti karo laba shaciir marka waa la cadaabi waman istamaca ilaa xadiidi qawmin qolo sheekadood qofkii dhagaystaa yafiruuna minhu ka cararaya dad aan rabin inay dhagaysto oo ka cararaya oo ka sirqarsanaya qofkii u dhabagalaa suba fii uduneyhi <clears throat> labada dhagood waxaa laga shubaa alanuku risaas yani arasaas almudaab macdan la dhalaaliyey oo shumaaya oo dab oo naara yaa dhagaha lagaga shubaya macnaha dhegihii uu sida khaldan ugu isticmaalay ee uu maaratay xandhagaystay dadka ayaa dhagaha naar lagaga shubay waa xadiid aad iyo aad maaratay waciidkiisa u daran yahay xadiidkan xadiidkan waa xadiid saxiixa alimaam albukhaari asalkii kitaabkiisa musanifka ay saxiixa buu kusoo saaray qaala raximah llahu tacaala baabuljuluusu cala asariiri sariirtoo lagu fadhiisto oo qofka hadduu sariirtiisa iskaga fadhiisto wax dhibaata ah ma leh kursigaa fadhi loogu talagalay iyo macnaha sariir maxaa loogu fadhiisanaya lama dhigi karo waa la iskaga fadhiistaa waa la iskaga nastaa iyada laftirkeeda waa lagu jilcisadaa waana lagu saaxdaa jiif keliya maahee sidaa rabto ad ugu isticmaali kartaa ugu raaxaysan kartaa xadathana sulayman bnu xarb qala xadathana aswad bnu shayban qala xadathana cabdullah ibnu mudaaribin can curyaan ibnu haytham <clears throat> qaala waqad wafada abi wafada abi eh, ninka la yihaahdo alcuryaan ibnu haytham ba wuxuu leeyahay wafada abi aabahay alhaytham ibnu aswad ayaa wafdi ugu yimid ilaa mucaawiya mucaawiya bin abi sufyaan bu wafdi ogu yimid wa ana ghulaamun anna wiil yar baan ahaa buu leeyahay xilligii mucaawiya madaxweynaha muslimiinta uu ahaa yuu u yimid falamaa dakhala calayhi markuu usoo galay qaala mucaawiya wuxuu yidhi marxaban marxaban buu yidhi waa soo dhaweeyey marxaban waa kalimatu tarxiib qof soo dhaweyn qof aad aad jeceshahay ayaa lagu dhahaa wa rajulu nin baana qaacidun ku fadhiya macahu mucaawiya maciisa cala sariiri sariirta ninkii madaxweynaha mucaawiyaha sariirtiisii waxaa carshigiisi sariirtiisa kula fadhiya nin kala kula fadhiya qaala wuxuu yidhi ninkii ah alhaytham ibnu alaswad abulcuryaan ayaa wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin mu'miniinta madaxdoodiow man haada aladii kan waa kuma aad turaxibu bihi soo dhoweysay ninkan aad soo dhoweysay qaalada waxaa wata ninkii meesha ku fadhiyay sarirta ninkii sarirta ku fadhiya o magaciisa la sheegi doono ayaa wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin man haada aladii turaxibu bih ninkan aad marxaban marxaba tiri oo soo dhoweysay waa kuma qaala wuxuu yidhi mucaawiya haadaa sayidu ahli lmashriqi dhulkaas mashriq la yihahdo ciraaq oo kale wey ciraaq iyo dhulkaa mashriq sayidkoodii wey wa hada alhaytham bn aswad waana haytham bn aswad ninkan asaga soo dhaweynayo sayidu qowmihi qowmkiisii ninka madaxda u ahaayo odayg u ahaayo sayidka u ahaa wey mucaawiyan radi allahu canhu nin wuxuu ahaa xakiim ah oo xagga maamulka iyo dadka manaasishooda iyo martabadooda sida loo dejiyo aad ba ugu dheereeyey rag aqoon buu ahaa rag aqoon buu ahaayo nin aad u dhabeecad wanaagsan buu ahaa oo inta badan isku dayo wax mucaarada iyo wax khilaafaba inuunan qof kale una dhex marin oo wuxuu dhihi jiray ajcal baynii wa bayna wa bayna annaasi shacra buu dhihi jiray aniga qofka kale waxaan axdaanada yeelaynaa tin baan yeelaa bir tin markii la see dadka u kasbataa wax ku diidama malehe tin baan axdaanada yeeli buyiri fiidna anaa haystan fiidna asaga haysta buyiri markaan asaga uu i yar jilciyana anaa soo jiidi buyiri marka aniga asaga ijiitana waan u jilcin buyiri tinta markaa magayso macnaa wuxuu ka wadaa markaan rabaa inaan howlahayga ka fuushadana waan ka fuushani haddaan arka xaaladda ina ka imaanaya dhibaatana waaban iskaga fududayni ayb marka wuxuu yihi waa ninkaa ninkan aad iweydiisay qultu waxaan idhi buu yihi qultuda waxaa wata haytham haytham baa isagana dee waa la weydiiye ninkan isaga ugu bartay isagana inuu bartuu rabaa man haadaa kan waa kuma kursariirta kugula fadhiya qaaluu waxay dhiheen hada cabdullahi bn camr bn cas waa saxaabigii jaliilkahaa ibnu saxaabiy ljaliili saxaabi jaliilka u dhalay ee cabdullahi bn camr bn cas ahaa sahmi qultu waxaan lahu ku yidhi yaa abaa fulaan cabdullahi bn camr marka su-aal buu weydi maadaama ninkii saxaabiga jaliilkaha ee caalimkahaa weeye la yidhi markiiba inuu cilmi ka faa'idaysto su-aal weydiiyu dabcay qultu lahu waxaan ku yidhi ya aba fulaan abaa fulaan cabdullahi bin cumar abaa maxamed baa la dhihi jiray kunyadiisa abu maxamed yaa abaa fulaan min ayna yakhruju dajaal ninka masiixu dajaal la yihahda sharta badana imaan doona fidnada badan akhiru zamaan xagee ka soo bixi doonaa <clears throat> qaala wuxuu yihi cabdullahi bn cumar maa ra'aytu ma arkin ahla beledin reer iyo beled iyo waddan ehelkiis as'ale ka su-aal badan can baciidin su-aalo fogfog walaa atraka ka tegid badan lilqariibi su-aasha dhow min ahli beledin reer anta adiga minhum aad ka imaatay a soo marti wuxuu yihi ninkii ninka layidhaha haythamow waddankiina wadan ka su-aal badan ma arkin weliba su-aalihiina su-aalo eh, wax fogna waad weydiinaysaan wixii muhimkaan waa ka tegeysaan wixii dhawaan waa ka tegeysaan dajaal maxaa ka sokeeya waa kuwan hadda murji'adii baa soo baxday oo khawaarijtii baa soo baxday oo qadariyadii baa soo baxday oo firaqu daal o dhan baa soo baxday oo fitan badan iyo dagaal badan baad wadaan oo ninka waali oo nini keenaba waad ku kacdaan waad ku kacdaan oo waakii aad waa ugaleen sacad saxaabiga sacad bin abi radia allahu canhu magaaladuu joogay o dhan laga soo saaray oo layi ninkan salaada xataa ma yaqaano a ah, eh, si fiican nooma maamulo oo waa waa nin maaratay eex yaqaana eh, markii ciidanka la bixinaya oo dagaalka loo bixinayna uu ka hara uu abaabul yaqaanaaye fulay weeye waxaasay ku shubeen oo wax oo dhan waa wada beenba marka wakayrihaa ninkii ahaa xajaaj bin yuusuf ba waxaa la yidhi aad markii ciraaq looga sheekeeyo ninkii loo geeyaba ay soo cayrinayaan asaga loo diray mar baa loo diray bay dheheen markaasu intuu madaxa duubtay wuxuu fiirinaya bal ayaga markaa yus mimbarka ku fadhiistay shib buu yiri marka markaasaa faniin lala soo dhacay xaggaasa laga soo faniinay xaggaana laga soo faniinay xaggaana laga soo faniinay <laughs> hoostaa dhagax yar looga soo wada tuurtuuray marka waa kii hadalla ku hadlay hadalladiisi yaa xasuusta waxaa kamid ah araa ru'uusan inii araa ru'uusan qad ayna qad aynacad buu yidhi ah, waxaala khidaafuhaa waxaan arkaa buu yidhi madax bislaaday oo xilligii la goyn lahaa la gaadhay ya dee adag baa ninka mogtahay waa ini aniga weeyaan bu ragga jaraya dayib ninkii yidhi ka ahaa isaguna ana ibnu ljala wadallaacu thanaaya mataa adacu lcamaama tacrifuuni yah madax buu dotay intan waa iska xidhay waa la garan waayey marka markaasu wuxuu yihi ana min ljala wadallaacu thanaaya mata adacu lcamaama tacrifuuni waa is amaanay ah, ninkaasaan ahay markaad cumaamadda iska dhigo yaad garan doontaan buu yihi xajaaj howda la yaqaanay yaa madaxa iska qaaday deena ah, ninka oo warkiisa la maqli jiray calaa kuli xaal eh, reer eh, ciraaq aad baa loo sheegaa waxaa kamid ah hadaladii cabdullahi bin cumar miyua radi allahu canhu dhihi jiray markay weydiiyeen nin muxrim ahoo xaj imaadada wuxuu weydiiyey damulbacuuda injirboodada dhiiggeeda nin muxrim oo xaj ama cumro ku jiro ma dili karaan ka waran dhiiggeeda markaasu wuxuu yihi ahl alciraaq qataluu ibna rasuuli illaahi wayasaluunani an dami albacuud waxay dileen wiilkii nabiga xasan ee xusein xusein ibnu cali ay dileen markaase waxay weydiinayaan injir dhiiggeed bay weydiinayaan marka su-aalaha noocaasa way yaqaaneen xadiidkan hadda ka hadlayno daciif weeyaan cabdullahi bn mudaarib ninka la yirahdo majhuul weeyaan alcuryaan ibn haytham sidoo kale isaguna hmm. su-aasha jawaabteedi ba gadaal ku sheeg markuu yar canaantay bu haddana u jawaabay uma qaala wuxuu yidhi yakhruju wuxuu ka soo bixi doonaa dajaal min ardi lciraaq ard lmashriq wey ciraaq buu ka imaan doonaa daata shajarin geedo u saaxiiba wa naklin nakhiil geetimireed iyo geedo u saaxiiba Ah, eh, arda sakba ayuu kasoo bixi doona caraseela oo eh, dhinacna geeda iyo beero kale dhinaca caraseelka ah waxay dhahaan kuufa wey madiinatu kuufa ayay qaarkood ku tilmaameen kuufana ciraaq bay ku taalaa kuufa iyo basra iyo ayb xadahanaa yaxya qaala xadahanaa wakiic qaala xadahanaa khaalid ibnu dinaar laakiin wuxuu soo marayaa dijaal markuu soo baxay ciraaq meel eh, yahuud asfahaan buu soo mari yahuudda asfahaan buu nabigu sheegay alayh salaam sabcuuna alfan toddobaatan kun mas dijaal inay soo raaci doonaan kadib deena ay halkaa kasoo geli doonaan ardu shaam oo dhalka fasaadkiisa uu bilaabi doono maka iyo madiinana waa loo diidi doonaa ilaa uu nabiyullahi ciisa calayhi salaam soo dego uu dilo saasay taarikhdu qortay saxiixa ah ee quraan sunadii nabiga alayh isalaatu wasalam hadigiisa waxyaalaha haybiyaadka nabiga uu ka sheekeeyey ee waxyi loogu sheegay ee xaqiiqada dhabta sugaynayna kamid tahay xadathana yaxya qaal xadathana wakiy qaal xadathana khaalid bnu dinaar can abilcaaliyi qaal jalastu maca ibni cabaas baan fadhiistay calaa sariirin sariir marka sariir inagu fadhiisan karo musanifku baabaystaye waxyaalaha loogu talagalay yay kamid tahay in lagu fadhiisto saxiixulisnaad wey xadiidka qaala xadathana cali bn ljacdi qaala xadathana shucba can abi jamra abi jamra nasr baa la nasr bn cimraan adubaci turjumaan ibni cabaas cabdullahi bn cabaas buu u turjumi jiray oo su-aalo markii la weydiiyo dad fara badan oo kale lahjalahja ay imaadaan ayuu u jawaabi jiray qaala wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa aqcudu kii fadhiista maca ibni cabaas baan fadhiyey fakaana yuqcidunii wuxuu i fadhiisin jiray calaa sariirii sariirtiisa faqaala lii maalin bu wuxuu igu yidhi aqim cindii agtayda ku nago oo ila joog xataa ajcala laka sahmaa qeyb baan kaa siin min maali xoolahayge sahmi baan ku siine sababtu ku mutaystayna waxa weeyaan mutarjim buu u ahaa wuxuu ii turjun muddo ila joog kadibna sahmi baan ku siine su-aale markay weydiiyaan mal xantamu ah, markaasuu leeya aljaraar ah, wama lmuzafah alqaar muzafa maxaa la dhaha alqaar ayuu leeyahay ayib eh, wama dubaa alqarc xadiidkaasaa kamid a ah, xadiisku fasiray oo kelimadii ay yaqaaneen kelimaaan ahayn marka kelimadii qaliba ugu fasirayay fa cindahu shahrayn laba bilood baan la joogay on u turjumaanayay buu yihi radia allahu canhu arda shaahid waxaa weeyaan hadda xadiidka wuxuu leeyahay sariir baa sariirtiisa ku fadhiyey qofka sariirtiisa hadduu kugu soo karaameeyo oo ku fadhiisa ku dhaho ama dhibaato ah ma laha xadathana cubaydu qala xadathana yunis bn bukayr qala xadathana khaalid bnu dinaar abu khalda qaala samictu anas bnu malik wahuwa maca alxakam anas bnu maalik baan maqlay wahuwa asaguna maca alxakam ninka la yihahdo xakam oo amiir ahaa ayuu la fadhiyaa amiirin bilbasra basra uu amiir ka ahaa cala sariiri sariirtiibuu kula fadhiyaa yaquulu anas oolahan maqlay kaana nabiyu sala allahu alay wasalam wuxuu idaa kaana alxaru kuleel markuu jiro abrada waa qaboojin jiray bisalaati salaada duhurka wa idaa kaana albardu qabow markuu jirana bakara bisalaati salaada duhurka waa dadejin jiray nabiga alay salaam masalada waa masale ku saabsan waktiga salaada duhur haddii kuleel uu jiro nabiga wuxuu yihi abriduuha qaboojiya ida shtadda alxaru faabriduu bisalaat fa ina shidat alxari min fatxi kuleelka daran jahanama uhumigeedu ka ahaadaye qoraxda duhurka haddii aad u kulushahay dib baa loo yar dhigi si dadku ay jamaacadan oga soo gaaraan xoogo dabeen u marto ayaa loo yarkaadin humraha hore ee kuleelka ee qoraxda u kulushahay waa laga yar dibdhigi xasan xasanisnaad wey xadiidka qala xadathana camru bnu mansuur qaal xadathana mubaarak qaal xadathana alxasan qaal xadathana anas bnu malikin qaal dakaltu cala nabiy nabiga alay slam aan u galay wahuwa nabigu calaa sariirin sariir buu saaraa marmuulun la dhabay oo la sameeyey bishariidin eh, xarka lagu sameeyey marmuul yani mansuuj la nasdijo la dhaboo la sameeyey bishariijinba bishariidin shariidu nakli geetimireed xarka laga soo hay dalka baalkeeti geedka timirta caleen bay leedahay wax eh, dal ahaan baa laga soo gurtaa markay yartahay marka tii baa xarka laga sameeyey xarkahaasa waxaa laga soo hay sariirtii nabiga sala allahu alayh waali wasalam sariirta nabiga waad artee sariiro oo oo laga sameeyey xarka waad artee soo ma saasoo kale ahayd taxta ra'si markaas ku saaxan jira nabiga calayhi salaam taxta ra'si madaxiisana waxaa hoostiisa ahaa oo barkin ahaan u barkanaayey wisaadatun barkin min adamin laga sameeyey maqaar oo harqada barkintaasi waa maqaar xashwaa waxa lagu cubay suuf ahaan looga dhigayna liifun xaskul wey ama calgo ama muxuu ahaa geedka timirta ah salkeeda wax laga soo guray ayaa looga dhigay suuf looga dhigay oo lagu buuxiyey maa bayna jildihi jidhkiisa nabiga iyo wa sariiri sariirta ooma dhexeeyo thabun wax mara ah. wax mara ooma dhexeeyo oo nabiga alay slam xalkiis sidau ahayd ba ugu saaxday sariirtii gogol iyo firaashi jilaac ma jirto fa dakhala caleyhi cumaru cumar baa usoo galay nabiga saa u jiifa hadduu nabiga fadhiistay oo dhabarkiisa u arkay cumar wuxuu arkay xarkihii oo nabiga ku sawirmay dhabarkiisii fa cumar radia allahu canhu waa ooyey waa isxajin waaye faqaala lahu nabiyu nabigaa ku yihi calayh salaam maa yubkiika yaa cumaru cumar oo maxaa kaa ooysiiyey bal sheeg sababta ooyinta kaa keentay qaala wuxuu yihi amaa wallahi baan ku dhaartay ma abkii lama ogayo yaa rasuul rasul allo lama ogayo allah kuna inaanan ahayn oo aqoon la-aan ay hayso inaan aclamu ogahay anaka adiga akrama cala allah ilahay korkiisa inaad karaamo kuleedood ka karaama badan tahay min kisraa boqorkii reer faris iyo waqaysara inaad ka karaamo badan tahay arrintaa inaanan ogeyn ma aha oo aqoon la-aan ima hayso adoo sidaana haddana waxaa ilahay agtiisa kaga karaamo badan tahay reer qaysar kisra iyo qaysar waad ka fadli badan tahay taa cilmigeeda iyo yaqiinteeda waan qabaa laakiin maxaan la ogayaa nimanka waxay ku nool yihiin waxaad ku nooshaa adiga oo ilaahay ku karaameeyey oo waxaaso dhan ka fadli badan fa humaa boqorkii reer kisre iyo boqorkii kisre ahaaye kaysar yaciishaani way nool yihiin yaciishaan nusakda qaar yaciithaani yaciithaan bitha way jirtaa iyaduna waxay fasahaadinayaan fii ma yaciithaani fiihi min addunya adduunyada ayay fasahaadinayeen wayaciishaani wayna nool yihiin ayagoo ardadii fasahaadinaayo oo alle ka cabisanayn oo alle rumaysnayn oo muwaxidiin ahayn oo gaala ah haddana yaciishaani fiihi waxay ku nool yihiin min adunyaa adduunyada maa yaciishaani fiihi waxay ku nool yihiin nolosha hartay haystaan oo dahabka iyo xariirta iyo firaashka iyo nacimada ayay ku sugan yihiin wa anta adigana yaa rasuula rasuul allahu bilmakaani aladii ara makaankaa aan arkaad ku sugan tahay oo waa kaa xarkihii jidhkaadii sharafta badnaa o qiimaha badnaa xarkihii ay saameeyeen ay ku sawirmeen fa qaala annabiyu sala allah alay slam ba wuxuu yidhi amaa tardaa yaa cumar cumarow wax yaroo faaniyo oo tegaysa oo laga tegi baad isha la laacdaye amaa tardaa miyaada raalli ku yaa cumaru an takuuna lahum dunya kuwaa inay adduunye u sugnaato qul tamatacuu fa ina masiirakum naar baaba la yidhi iska raaxaysta naar baa ina sugayse inay adduunye u sugnaato walanaa anagana alaakhira aakhira ay noo sugnaato ku sabirra hadda xaalkan kusugannahay xoogga iskugu geena diinteedana iyo difaaceeda iyo horumarinteeda iyo khayrka iyo daacada iyo aakharo waxaan ku heli lahayn oon saa aakhara ku gallon janno ku helo miyaada raalli ku ahayn qultu balaa yaa rasuul allah marka adduunyada haddaad hesho oo wax xalaala ilahay kusiiyan alxamdulilah waa nicmada ilahay oo kaa muuqatay khayrka iyo wanaagga iyo jannaal rabaa in u adeegsato haddaasa weydo ha isxumaynin haddaasa weydo ha isxumaynin maxaa yeelay waa wax faaniya oo tegayso wax tegi oo laga tegi oo muddo yaroo kooban oo la iloobi lagaba tegi doono weeyaan mid baaqiyo oon laga dhimanayn oo laga tegaynin baa u baahan in loo shaqaysto oo qalbiga lagu hayo mar walbaba qaala fainahu kadalik sidaas weeyaan xaalka oo oh, lahum dunya walana alaakhira ayagana addunya ay leeyihiin anaguna aakhiran leenahaye sidaa ogow buu nabigu sala allah alay wasalam xasanun saxiix weeye xadiidka qaala xadathana cabdullahi bnu yaziid baabka madhow qaala xadathana cabdullahi bnu yaziid qaala xadathana sulayman bn mugiirata an xumeyd bn hilaal can abi rifacata alcadawi qaala wuxuu yihi intahaytu ila nabiyi nabiga calayh salaam baan u imaaday wa huwa yakhdub asagoo khudbaynaya faqultu waxaan ya rasuula rasuul allow rajulun gariibun ana rajulun gariib nin gariibaan ahay jaa yimid yas'alu inuu weydiiyo can diinihi diintiisa nin ghariib ah oo dadkii wax baranayay iyo magaaladii la joogay ku cusub haddana diintiisa weydiisanayo inuu diin barto laa yadri aan garanayn maa diinuhu diintiisa waxay tahay ninkaa marka waxaa banaanku soo dhigay baahida uu diin u qabo iyo waxbarasho iyo aqoon ayuu nabiga calay salaam u muujiyey nabigana wuu hadlaya oo mimbar buu saaran yahay waa sugi waayey intuu nabiga mar ka soo dego baahida uu diin u qabo salaadan u horraysa in la tukan doono yuunan aqooni sidii la tukan lahaa fa aqbala ilaya buu leehay nabigu isla markiiba waa soo qaabilay wataraka khudbatahu khudbadiisii waa ka tegey liannahu wax labada shay ee muhimka kasii muhimsan baa la bilaabi dadkan ayagaa say u tukan lahaayeen iyo say u weysaysan lahaayeen way yaqaaneene ninkan salaada soo socota ma yaqaano si u tukado marka xaaja daran ba haysa taakhiru lbayaani can waqti alxaaja laa yajuus bay dhahaan culummadu wax caddayntiisa aad loogu baahan yahay in dib loo dhigo la dhaho galabta noo iman galabta wax ku akhrine iyaduna ma banaana xilligaas baahida waa inay waa fardulcayaan bay ka mid tahay waktiguna waa mudayiqa oo waqti caliila weeyaan marka waxaa loo bahanya markaba in la gaaro markaasuu isoo qaabila wataraka khudbatahu khudbadii buu ka soo tegey fa uutiya bikursiyin kursi baa nabiga loo keenay calayhi salaam khiltu waxaan u malayn buu leeyahay qawaa'imahu kursigaa nabiga uu ku fadhiyey lugihiisu xadiidan bir inay ahaayeen inay bir ahaayeen baan u malaynayaa yacani kursi oo bira lugihiis ay yihiin qaala xumayd isaga wuxuu yidhi uraahu khashaba inay ahaayeen khashab iyo geedo aswado madow xasabuhu xadiidan uu u maleeyey inay ahayd bir laakiin aanbin ahayn oo geedo madmadow ah faqacada calayhi waxay ahaataba kursigi buu nabiga ku fadhiistay calayh salaam fajacala yucallimunii wuxuu guda galay inuu ibaraya nabigu mima calamahu llah cilmigii ilaahay baray ayuu nabiga alayh salaam ibarayaa ila waa la amray oo balliq maa unzila ilayka min rabbika alayidhi dadka gaadhsiiyi wixii lagu soo lagu baray ee lagu waxyooday nabi maxamedow dadka gaadhsiiyi una caddee baa la yidhi waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim uma atama khudbatahu markuu baray oo wixii markaas asaasiyaadkaha ee muhimkahaa uu ii sheegay ayuu nabiga mimbarkii ku laabtay atama khudbatahu khudbadiisi uu dhammaystiray aakhiraha intii dambe khudbada jumca inay taa waa dhici kartaa oo jumcaduna isa waxba ku kala go-aynin wixii ninkaa loo sheegayana dadki o dhan baa wada dhegaysanayao sidii khudbadii oo socotay ka dhigan tahay wacdigii waa socdayo waanidii cilmigii waxbarashadii inay khudbad sunno ahoo dadka uu wacdinaya iska aheedna waa dhici kartaa tii waajibkeeda jumcada aynan ahayn wlmru cind eh, allah dhamaan ilahay baa garanaya subxana watacaala walcilmu cind allah xadiidkusi saxiix weeyaanoo muslimna fi saxiixihi ayuu kusoo saaray mar dhaxdeena waa kaan maraynay qaala xadadanaa yaxya qala xadadanaa wakiica muusa ibnu dihiqaan qaala ra'aytu ibna cumara jaalisan baan arkay calaa sariirin caruusin isagoo ku fadhiya sariir aroos caleyhi thiyaabun xumur dhar gudguduudan baana korkiisa ahaa daciifu lisnaad weeyaan xadiidkan laa yahbut ma sugna muuse bnu dihiqaan ninkaa la yidhaahdo ninkaasaa daciifa ah. sababtiisa xadiisku daciif noqday wacan abiihi ayuu ku yiri bukhaari wacan abiihi waxaa laga wariyey aabbaha ninka lamiirka u noqonayo abiihi abi wakiic wey wakiic ibnu jaraax oo sheekhu sheekhulbukhaari ahaa sheekha labaad ee bukhaari ahaa oo haddaay ka warinaya muuse bnu dihiqaan oo daciifa ka warinaye haddana wuxuu ka warinayaa wakiic weeyaane aabihiis oo la yidhaahdo aljaraax ibnu maliix aljaraax ibnu maliix la yidhaahdo aabihiis jaraaxna waa saduuqun yahim saduuqun yahim wakiic ibnu jaraaxna waa nin muxuu ahaa hiqa ah oo lagu kalsoon yahay aabihi asaga ka daraja korray xagga dabdiga iyo saraaca alxadiidiya marka laga hadlayo marka wacan can wuxuu ka wariye wakiic aabihi wuxuu ka wariye jaraax la yirahdo ibnu maliix aru'aasi can cimraan bn muusla buu ka wariyay qaala inuu yidhi ra'aytu anasan maan arkay oo jaalisan fadhiya calaa sariirin waadican dajiyey ixdaa rijlayhi labadiisa lugood midood calal ukhraa midii kale dul saaray oo sariirtaada adoo fadhiya iska yar jimcisada iska maaratay tiirsada lugahaada mid mid kale waad kor saari kartaa idaa umina kashfu lcawra cawrada haddii laga aamin yahay inay faydanto oo qofka haddii cawradiisa faydanaysa marka lugdul saaro mid midka kor saaro cawradiisa haddii faydnaysa waa inuu iska ilaaliyo cawradiisa ilaashadoo dhowrto laakiin haddii cawradiisa aamin laga yahay oo una cabsi ka qabin waba dhib ma laha intuu qadaadqada u saaxdo labada loo isdul saari karaa intuu tiirsado saasoo kale yeeli karaa xadiidku xasanu lisnaad wey baabun idaa ra'aa qowman yatanaajawna falaa yadkulu macahum allahu aclam bilahi towfiq sala allah wasalam ala maxamed